الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا تنفعنا به يا عليم يا حكيم cashirkani waa cashirkii saddexaad ee safiinaة الصalaax waxaan ku soo jiray shuruuddii salaada ayaan ku soo jiray oo mualifku raximah اllahu tacaala uu noo soo sheegay labiyo toban shardina uu soo sheegay marka caaw waxaan bilaabi doonnaa in sha allahu tacaala shardigii labaad aلثaanي shardiga labaadi ee shuruuddii salaada ka mid ah طahaaraة biاlwuduuءi waa in lagu daahir dahaaro qaato bilwuduu'i weyso iyo wاlgusli maydhi ama alwuduu'u weysadiisoo ma aha fa furuuduhu arkaantiisu sittatun lix weeye alأwalu midka hore niyatu طahaarati طahaaradii in la niyeysto lisalaati salaada loo niyeysto aw amase rafcilxadai xadadkii koryeelidiisa in la niyeysto aw amase naxwihimaa labadaas aan soo xusnay ee niyada ah wixii la mid ah la niyeysto bilqalbi qalbigana laga niyeysto maca awali gasli min alwajhi maydhiga u horeeya ama shayga u horeeya ee wejiga laga maydhayo bilowgiisa la niyeysto ahaani rukniga labaadi ee arkaantii waysada ka mid ah gaslulwajhi wejiga oo la maydho weeye min mabda'i tasdiixi اljabhati jabhadii ama wejiga bilo qaybtiisa sare ballaceeda laga bilaabo ilaa muntaha daqni lafgareedka dhammaadkiisa laga soo gaadho wa min aluduni dheg laga bilaabo ila aluduni dhegta kale laga gaadho ilaa baaطina lixyati الrajuli ninka gadhkiisa gudihiisa mooyaane wa caaridayhi iyo labadiisa hareed alkafiifayni ee badan ahaaliu rukniga saddexaadi gaslulyadayni labada gacmoodoo la maydho weeye maca almirfaqayni labada suxul lala maydho araabicu rukniga afaraadi masxu aqali shayin waxa u yar oo la masaxo weeye min basharati ara'si madaxa jidhkiisa aw amase min shacrihi tintiisa idaa lam yakhruj hadduusan ka bixin almamsuuxu kii la masaxay oo minhu tintii ka mid ah bilmadi jiiditaan uusan kaga bixin can xaddi ara'si madaxa xuduudiisa alkhaamisu rukniga shanaadi ghaslurrijlayni labada lugoodoo la maydho macalkacbayni labada kuraamood lala maydho assaadisu ka lixaadi tartiibuhu in laysku xijisiiyo loo kala horraysiiyo kamaa dakarnaa sida aan soo xusnay waayahay waxaan ku soo jirnay shuruuddii salaadda waxaan ka soo hadalnay shardigii koobaad ee ahaa aلطahaaraةu min الnajaasa in laga daahir qaato nijaasadii intuusan qofka musalliga uusan salaada gelin inuu nijaasaadkii iska daahiriyo ama jidhkiisa ku sugnaata nijaasadaasi ama maradiisa ama meeshuu ku tukanayo si fiican buu mualifku usoo faahfaahiyey raximah اllahu tacaala halkana wuxuu kaga hadlayaa shardigii labaad oo ahaa طahaaradii xadadka طahaaradu waa kaan soo sheegnayoo waxay u qaybsantaa laba nooc طahaaraةu alxadaث wa طahaaraةu الnajas طahaaradii xadadka iyo طahaaradii najiska ama shayga la iska طaahirinayo waa nijaaso ama waxa weeyaan xadaث weeye xadaث weeye waaya xadadki waxaa looga jeedaa maa yuujib اlwuضuء waxa weyse waajibiya xadaث baa la yidhaahdaa sida maalan oo kale kaadidii iyo saxaradii iyo wixii la mid ah mar saasaa lagu fasiraa oo wixii weyse waajibiyaa lagu fasiraa xadadka xadadka ama qabays waajibiya ilaa isagiibaa laba nooc ahoo xadaث akbar iyo xadaث asqara weeye waaya xadadka asqarka ahi waa maa yuujibu اlwudu wax weyse waajibiya xadadka akbarka weynna maa yuujibu اlgusra waa waxa maydhi waajibiya waaya dahaaradu guud ahaan waxay leedahay maqaasid afar shay ayay ku meeraysataa dahaaradu bal afartaas shay ha la xafido oo ha la weeleeyo waa wudu alwuduء wاlgusl wاtayamumu waisaalat الnijaasa waa weysadii iyo maydhigii iyo tayamumkii ama gebagabaysigii iyo nijaasada suulinteedii afarta kama baxdo dahaaradu afartaas mid ka mida haddaan soo xusno waan ka soo dhammaanay cashirkii hore ayuu ahaa oo ahaa isaalaة الnajaasa caawana waxaan ka hadlaynaa wuduugii weysadii iyo maydhigii ayaan ka hadlaynaa waaya amaa tayamumka mualifku maba xusinba mualifku raximah اllahu tacala maadaama kitaabkiisu mukhtasar yahay tayamumkii wuu iskaga tegey oo kutubta kale ee ka ka afdheer ayay nagu soo mari doonaan in sha allahu tacaala sida safiinaة الnajaah waayahay aلثaanي rukniga labaadi waxaa weeyaan ama shardiga labaad cafwan ee shuruudda salaada ka mid ah طahaaratun in lagu طahaaro qaato bilwuduu'i weyso iyo walgusli maydhi bimacnaa mualif wuxuu ka wadaa in طahaaradii xadadka xadadka in laga daahir noqdo marka xadadkaasi laba mid weeye inuu ahaado xadad yar oo weysadii waajibinaya oo laga weyse qaato iyo xadadkii weynaa ee mayniga waajibinaya oo aha janaabadii labadaba si faahfaahsan ayuu mualifku raximah اllahu tacala uga hadli doonaa waayahay ama alwuduءu weysadiisoo ma aha fafuruuduhu arkaantiisu waxaa weeyaan sitatun lix weeye mualifku halkan wuxuu arkaanta waysada eena la'aanteeda asaxaynin haddii mid ka la waayo waysadii waxba kama jiraan amaa sunanta waysada iyo aadaabteeda mualifku raximah اllahu tacaala ma sheegin maxaa yale kitaabkan wuxuu u talagalay waxa asaasiga ah ee waajibka ee salaaddu ku asaxayso inuu kaa hadlo amaa waxyaabaha sunanta iyo hay-aadka iyo waxaas oo dhan kama hadlay waaya alwalu rugniga koobaad ee weysadu waxaa weeyaan niyatu ahaarati ahaaro in la niyeysto aw amase rafci اxadai xada koryeelidii in la niyeysto aw amase naxwihimaa salaadii oo loo niyeysto ahaaraةu lisalaa la niyeysto iyo xadadkii oo la kor yeelay in la niyeysto wax la midoo la niyeysto wey macnaha mualif wuxuu ka hadlayaa kayfiyadii niyada marna waxaad niyeysanaysaa inaad salaaddii u dahaaro qaadato marna waxaad niyeysanaysaa xadadkii inaad kor yeesho waa isku mid haddaad doonto waxaad niyeysan aradwuu farda alwudu weysadii waajibkayd baad niyeysan haddaad doonto waxaad niyeysan aطahaaratu can xadad xadadki inaad iska daahirayso haddaad doonto waxaad niyeysan istibaaxata salaa salaaddii inaad banaysato waxaasoo dhan waa kayfiyaad niyadoo hal macno may kusoo wada ururayaan in aada xadadkii ka daahir noqoto waaya bilqalbi qalbigii lagu niyeysto waa maxalkii niyada weeye niyada maxalkeedu waa qalbiga oo waxa weeyaan haddii qofku uu afka ka dhaho nawaytu farad alwudu laakiin qalbigiisa uusan xaadir ahayn ma asaxayso waa in qalbiga uu ka markaa haddii uu carabka uu ku darana dhib male laakiin niyada maxalkeedu waa qalbiga saasay fuqahadeennu leeyihin raximahum اllahu tacaala haddii ay iskhilaafo carabkiisii iyo qalbigiisii ay iskhilaafaan qalbigiisa waxa ku sugan baa la eegaya aw waktiga la niyeysanayana ee niyada lala imaanayana maca awali ghaslin min alwajhi maydhiga u horeeya bilowga la maydhayo shay ka mida wejiga markii aad bilaabayso wejiga maydhigiisa umaa niyada la imaanaysaa waa waktigii niyada sidaa darteed waxaan u baahan nahay niyadu maadaama ay tahay shay soo laalaabanaya oynoo oo laga hadlaya halka oo laga hadli doono maydhiga oo laga hadli doono tayamumka oo salaadda ay ku imaanayso oo soonkii ku imaanayso oo zakadii iyo xajkii dhammaan niyadu way soo gelaysaa waxaan u baahannahay niyada inaan wax yar aan tacriifinno oon qeexno axkaam bay leedahay niyadu horta dhowr shay baan ka hadlaynaa xaqiiqadeedu maxay tahay niyada waa kow maqsuudka looga jeeda niyadu maxay muxuu yahay xukunkeeda muxuu yahay maxalkeeda booska wati xilliga yani meesha loo nigeysana laga niyeysanaya waa halkeeda waktigeeda iyo kayfiyadeeda intaasaan soo kokoobayna xaqiiqadeeda horta waxaa weeyaan niyada qasdu الشhayءi muqtarinan bificlihi qasdu الشhayءi muqtarinan bificlihi shaygii inaad niyeys u qasado adiga oo ku xidhiidhinaya ama la xidhiidha dheh ficilkiisa markii aad ficilki aad samaynayso shaygii inaad u qasado niyadu macnaheedu waa saas shayga markaad samaynayso inaad u qasado oo qasadkaa iyo ficilkii ay wada xidhiidhaan waa taa wey niyadu waay xaqiiqadeeda waa saas amaa maqsuudkeeda maxaa looga golleeya faa'iidada ay leedahay waa maxay ee sharcigu uu u dalbay in niya lala yimaado laba faa'iday leedahay tamyiizu اlcibaadaati can اlcaadaat in cibaadaadkii iyo la kala sooco oo laga sooco caadaadkii oo tusaale weysadu waxay shabbahdaa qofka inuu iska maydhmaydho oo jidhkiisa nadaafad iskaga maydho ama uu isqaboojinayo intuu soo kullaaday wejiga iyo gacmaha iyo lugaha iyo iska maydho ama wasakhu iska maydhayo shabaha maxaa kala soocaya waxaa kala soocaya niyadii baa kala soocaysa markaad niya la timaadana weysay noqon markii aadan la imaanina nadaafad ba iska noqon kadaalika maydhiga oo kale maydhiga marna janaabadii baad ka maydhanaysaa ama gabadhii baa caadadii ka maydhanaysa salaada u tukato marna qofkii nadaafad buu iskaga maydhanaya maxaa lo maxaa kala soocaya niyadii baa kala soocaysa taasina waa waa waa qasadka waa maqsuudka koobaad ee niyada maqsuudka labaad waxaa weeyaan tamyiizu rutab اcibaadaati bacdiha can bacd maraatibta cibaadaadka in la kala sooco oo faradkii iyo sunnihii la kala qaado faradkii iyo sunihii in la kala qaado laba ragcadood baad tukanaysaa xilliga salaada subax uu galay ee gashay labadaa ragcadood inay tahay labadii ragcadood ee sunnaha ka horreeyey salaada subax ee inay tahay laba labadii ragcadood ee faradka aha ee salaada subaxba ahay maxaa lagu kala soocayaa niyadii baa kala saaraysa haddii aad salaada subax u niyeystay faradkiina waajib waajibkiibaa kaaga dhacaya haddii aad salaad sunnihi u niyeystana waajibkii kaagama dhicin hadda eg maraatibtii cibaadaadka waajibkii iyo sunihii maxaa kala saaraya niyadii baa kala saaraysa waaya maxalkeeda halka laga niyeysa waa halkeeda waa qalbiga qalbigaaga in aad wixii aad samaynaysay inaad u niyeysato wuxuu yahay ayuun baa lagaa rabaa afka waxba shardi ma aha waajibna ma aha waktigeeda waktiga niyada lala imaanayo waa goorma waa markii waajibka aad guda gelayso ama camalkii cibaadadii aad bilowga aad guda gelayso ayaad niyada la imaanaysaa gaar ahaan marka hadduu shaygu sunno iyo waajibka leeyahay marka aad waajibka bilaabayso ayaad niyeysanaysaa hadda weysada oo kale waaad marka horeysa waaad bilaabaysaa sunadii inaad la timaado ood gacmaha maydho kadibna aad la timaado madmadadii luqluqashadii iyo sandaarsigii intaas u niyada la imaan maysa goormaad la imaanaysaa markaad wejiga maydhayso ad wejiga maydhigiisa aad bilowdo ee u horraysa ayaad la imaanaysaa marka aad qabaysanayso janaabo ka qabaysanayso marka u horraysa biyaha isku shubto isku shubayso ayaad niyada la imaanaysaa haddii aad dhexda ka niyeysato wixii mayriga hore o dhan lagu xisaabin maayo mayriga hore o dhan lagu xisaabin maayo waa markii aad niyeystay inuu mayriga ku bilaabo intii hore nadaafad baa lagu xisaabinaya waaya amaa kayfiyada loo niyeysanayo niyada la imaanayo taasi way kala duwan tahay oo kolba waxa la niyeysanaya ku xidhan tahay haddii uu shaygu yahay waajib de waajib baad niyeysan hadduu sunno yahayna sunnaad niyeysan haddii waajibka laftiisa la si kala qaadi oo marna waxaa niyeysan hadda sida hadda weysada aan sheegayno oo kale mar waxaa niyeysan inaad salaaddii u dahaaro qaadato ama waxaa niyeysan xadadka inaad kor yeesho ama waxaa niyeysan salaaddii inaad banaysato ama waxaas o dhan waa kayfiyaad kayfiyaadkii niyada weyaan haddaad soomaysa soonkii baad niyeysan waaya laakiin waktigii niyada ee nidhi shayga markaad gudogelayso ayuun baa la niyeysanaya kamana horraynayso kamana dambaynayso taa waxaa laga soo reebay soonka oo soonka waa kanaan niyeysanno habeenkii lasii niyeysanayo soonka ramadaanka ka hadlaya iyo soonka waajibka maxaa yeelay bay dhaheen culimmadu soonku wuxuu bilaamayaa waktiga uu fajarka uu dilaaco ee waagi waa waa beriga maxaa looga horreysiiyey waxaa lagu horraysiiyey maxaa yeele fajarkii ayaan la muraaqabayn karin ma waa dhib inaad fajarka ogaato xilliguu fajarku dillaacayo sidaa darteed isaga waa laga horraysiiyey laakiin inta kale xilliga aad la imaanayso umaad niyeysanaysaa cibaadadii markaad guda gelaysa umaad niyadii la imaanaysa waaya intaa haddii aan fahanay mualifku raximah اllahu tacaala halkaas wuxuu noo sheegay ruknigii koobaad ee arkaantii weysada ahaa oo ahayd niyadii in lala yimaado aلثaanي rukniga labaadi waxaa weeyaan buu mualifku yihi gaslu wejhi wejiga in la maydho min mabda'i tasطiixi اljabhati jabhada bilowgeeda yani halka ballaceeda meeshuu ka bilaabmo ama halkaa ayaa laga bilaabaya wejiga merigiisa jabhada waxaa la dhahaa inta udhaxaysa sunnayaasha iyo tinta inta udhaxaysa ayaa la dhahaa qaybta sare ee wejiga ayaa la dhahaa jabho marka halka ay jabhadu ay ka soo bilaabato oo tinta meesha ay haaliban ay ka soo baxdo ayaa laga bilaabayaa meeriga wejiga waa bilowgiisa xagga dherarka laga hadlayaaye oo halkee la soo gaarsiinayaa meeriga wejiga ilaa muntaha daqni lafgadheedka ilaa laga sogaayo lafta garhka waa halka inta inta udhaxaysa ayaa dherar ah xagga ballacana wejiga waa intee xadkiisu waa intee wa min aluduni dheg laga bilaabo ilى اudni dhegta kale laga gaadho intaana waa balacay inta inta udhaxaysa waa in la maydhaabaa waajib ah wax kasta oo ku jira jidh iyo timba waxaa soo gelaya sunayaashii waa tinta sunayaasha ee indhaha ka sarreeya xirribihii baa soo gelaya waxaa soo gelaya shaarubihii waxaa soo gelaya tinta shaarubaha ka hooseeya bishimaha ka hooseeya ama dibnaha waxaasoo dhan waxay soo gelayaan wejigii waajiga in la maydho ama tintaasi ha badnaato ama ha yaraato laakiin mualif wuxuu ka soo reebay tinta gadhka iyo hareedaha hareedaha waxaa la dhahaa tinta labada dhinac ku yaalla gadhkana waa inta laftan tinta ku taalla ayaa la dhahaa waxaa laga yaabaa dadka da'da yar inay fahmi waayeen af soomaaliya qaarkii marka in loo soo dhaweeyay ayay u baahan yihin waaya marka tinta gadhka iyo hareedaha haddii ay badan yihiin mualifku wuxuu leeyahay raximah اllahu tacaala waajib maaha in jidhka la gaadhsiiyo jidhka in la masaxo waajib ma aha ee dusha unbaad ka masaxaysaa dusha unbaad biyaha ka marinaysa oo laakiin haddii tintu ay yar tahay tinta garhku ay yar tahay oo khafiif tahay ama hareedu ay khafiif yihiin waxaa waajib ah in biyaha la gaadhsiiyo jidhka jidhka hoose in la gaadhsiiya waajiba maxaa goormaa la garanaya tintan inay badan tahay iyo inay yar tahay waxaa lagu garanayaa qofka markii uu khor fadhiyo aad tintiisa ay tahay teelteel ood markaa arkayso jidhkiisa aad tinti ka dhex arkayso garhkiisaa waa khafiif sidaa darteed waxaa waajib ah inuu maydho jidhka uu biyaha gaadhsiiyo laakiin hadduu aan laga dhex arkaynin jidhkiisa tinta aan laga dhex arkayn waxay tusinaysaa garhkiisu inuu badan yahay iyo hareedihiisuba oo marka aysan waajib ku ahayn inuu hoosta uu takhliiliyo uu biyihii gaadhsiiyo gadhka hoostiisa inuu gaadhsiiyo waajibku maaha markaas marka saa loo kala ogaado waaya ahaaliu rukniga saddexaad ee arkaanta weysada ka mid a ah waxaa weeye gaslu labada gacmoodoo la maydho maca almirfaqayni labada suxul in lala maydho suxul suxulku waxaa weeyaan halkay iskaga yimaadaan lafta cududa iyo lafta dhudhunka iyo lafta isku xidha halka is ayaa la suxu in la maydho weeye gacanta iyo suxullada suxullada waa in la maydhaa waaya alraabicu rukniga afaraadi masxu aqali shayin waxa ugu yar in la masaxo min basharati الra'si oo madaxa shirhkiisa ka ah, aw amase min shacrihi tintiisa ka mid ah, lam yakhruj hadduusan ka bixin almamsuuxu shaygii la masaxayay ah, minhu oo tintii ka mid ah bilmadi jiidid hadduuna kaga bixin can xaddi ra'si madaxa xadkiisa una kaga bixin bimacnaa mualifku wuxuu leeyahay ma ah waa masixid masixidda iyo kala garanaynaa maydhiga biyihii baa dareeraya sida noo imaan doonto laakiin masixitaanka waxa weeyaan kuma sidid qoyaan baad ku sidaa qoyaankaa ayaad saa u marinaysa waa saas basitaan saas darteed dadka qaarkood biyahay madaxa ku shubaan waa khalad waa inaad gacantii intaad biyaad ku yar shubto aad biyihii saa wadaadiso kadibna wax yaroo biyaad ku shubto oo biyihii aadan qaadine aad ka daadisa kadibna madaxa aad saa ugu masaxdaa marka mualifku wuxuu leeyahay waxa waajibka waxa weeyaan waxa ugu yar inta waajibka laga hadlaya sunada lagama hadlayo in madaxa laftiisa ama jirhkiisa in la masaxo haddii qofku xiran yahay oo kale ama uu tinta hoostiisa uu biyaha gaadhsiin karo amaba hadduu doono wuxuu masixi karaa oo khiyaar u leeyahay inuu madaxa tinta masaxo tinta inuu masaxo laakiin tintaas wuxuu ku leeyahay waa in haddii la jiido oo dhanka ay u u dhaadhacayso loo jiido eena ka bixin xaddii madaxa oo fooda oo kale tinta ku taalla xagga jabhaddii usoo dhaadhacaysa xagga wejiga tinta ku taalla qadaadka agga qadaadka u dhadhacaysa agga dambe ta dhinaca ku taalla agga dhafoorka usoo dhadhacaysa wahaakada marka tintaasi waa inayna xadka madaxa ayna ka baxaynin xadka madax hadday ka baxayso waxaa weeyaan in la masaxo markaas ma ma anfacayso tusaale ahaan oo kale qofkiibaa tin dheer buu leeyahay tinta foodiisa ee dheer ee haddii saa usoo jiido wejiga soo gelaysa ma masixi karo laakiin tinta xagga dambe ama dhexda ah uu masixi karaa saasuu ku leeyahay maxaa yeelay tintaasi madaxii bay ka baxsan tahay musama ra'si bay ka baxsan tahay waa in xuduudda tinta tintu waa in xadka madaxa ayna ka bixin hadii la soo jeeday tinta aad masaxayso laakiin haddii aad madaxo dhan wada masaxdo dee taa waa waajibkii sunadii ba isku darto oo taas lagama hadlayo waxaa laga hadlaya haddii aad in ka mida madaxa ad masaxayso waa inuu ahaado ama jidhki jirka madaxa aad masaxda ama tinta aan xadka madaxa ka baxayn alkhaamisu rukniga shanaad ee arkaanta weysada ka mid ah waxaa weeyaan gaslu rijlayni labada lugood oo la masaxo waa cagaha hoose maca alkacbayni kuraantii la masaxo waa labada lafood ee cagta xagga hoose kaga yaala ayaa kuraan la yidhahda dadka qaarna aanqob ay dhahaan kuwa in la soo gaarsiiye weeye ayaga laftirkooda waa in la masaxaa lafahaas in laga taga ma ah asaadisu rukniga lixaadi waxaa weeyaan tartiibuhu in laiskugu xijisiiyo arkaantaas kamaa dakarnaahu sidaan soo xusnay oo laga bilaabo wejigii oo lagu xijisiiyo gacmihii oo lagu xijisiiyo madaxii oo lagu dambaysiiyo lugihii afartaa xubnood wey weysadu inta waajibkaa ah. ee haddii qofku mid ka mida ah uu ka tago weysadiisa inaa saxaynin laakiin wixii intaa ka baxsan ee mualifka una sheegin macnaheeda waxaa weeyaan waa sunno waxaa soo gelaya gacmihii oo la maydho marka u horraysa waysada bilaabayso waa sunna adood ka tagto wax dhiba male waxaa ka mid ah sandaarsigii luqluqashadii iyo dhegihii dhegihii oo la masaxayey waxaasoo dhan waa sunna mualifka marka muuna isku mashquulin inuu sunnihii ka hadlee inta ay salaada ku asaxayso umu hadalkiisa ku soo koobay maxaa yele waa kitaab mukhtasara oo ugu talagalay qofku inuu horta shayga inta asaasiga ah uu ku barto ee salaadda la-aanteed aan asaxayn wartana somalia kumamaahdo salaad aan safiina loo akhrisanin waxaa sal ah inaan asaxayn markay leeyihin saas waxa weeyaan dee safiinuhu wuxuu ku soo koobay intay salaada ku ansaxaysay waxuu safiinuhu sheegay haddaad wax ka mid aad ka tagto salaadaadi ma ansaxay laakiin kutubta kale waxay ku daraan intii waajibkeedii qaar sunna ay ku daraan marka haddaad wuxuu kutubta kale ay sheegtay haddaad mar ka mid aad ka tagto dee waxa laga yaba inuu sunna yahay laakiin safiiraha inta ku qoran waa intii waajibka iska ilaali ah, n waxba kaa soconayn haddaad ka tagto wayajibu waxaa waajib ah fi lwajhi ay fii gasli lwajhi wejiga maydh maydhidiisa iyo walyadayni labadii gacmood iyo warijlayn labadii lugood gaslu juz-in qayb in la maydho fowqa xuduudihaa inta aan soo sheegnay xuduuddeeda ka baxsan oo macnaha wejigii iyo gacmihii iyo lugihii intii aan ka soo sheegnay ee laga maydhayay inaad xoogaa ku yardarto ayaa waajib ah maca jamiici jawaanibihaa ood hareeraheedoo dhan macnaha mualifku wuxuu ka wadaa markii aad wejiga maydhayso halkii untintu ay ka bilaamaysay wixii ka hooseeya inaad masaxda maaha ilaa inta laga sogaa lafgaraadka iyo dhegtay dhegta inta udhaxaysa waa inaad ku dartaa qayb tintii ka mid ah si aad wejigo dhan u koobto waa inaad ku dartaa qayb lafgareed ka mid a ah, ood hoos iyo dhaadhicisaa biyihii waa inaad dhegta xoogaa wax yar ka maydhaa wahaakada gacanta markaad mayrayso waa inaad cududa wax yar s gudaha u yar gashaa si aad gacantii u istiicaabto ood u koobto cagaha markaad maydhayso waa inaad koraanta wax yar dhaafisaa si aad u wada gaado wahaakada sida ayaad u istiicaadi karta ood u soo koobi kartaa xubnihii weysada laakiin haddaad dhahdo inta waajibka umaan ku ekaani tintii taabsiinahayo biyihii dee wejigii qayb ka mida ah unbaad ka tegaysaa wow waxay soo gelaysaa qaacidadii usuuligeedin hore usoo xusnay maa laa yatiimu اlwaajibu ila bihi fahuwa waajibun wuxuusan waajibka la'aantii dhammaystirmaynin waajib weeye waaya وأn yجriya الmaau biyihii inay dareeraan baa waajib ah oy socdaan biطabcihi iskood inay u socdaan biyihii calىa jamiici أجزaaئihaa xubnaha aan soo sheegnay afarta ee laga weysaysanayo iskood inay biyo ugu dareeraan bimacnaa mualif wuxuu ka wadaa biyuhu waa inay iskood ugu socdaan xubnihii oo ayna noqonin biyo yar oo sida saliiddii oo kale ama subagii oo kale aada saa isku marmarinayso masaxadu inaysan noqonin waa inay noqdaan mayri waa farqiga udhaxeeya mayrigii iyo masaxaaddii mayrigu biyuhu waa inay dareeraan oo iskood u dareeraan masaxaadda laakiin waa wax yaroo gacanta intaad ku qoyso aad jidhkiisa umamadanayso waa laga yaba qofka intay biyuhu ku yaraadaan inuu dhaho wax yar oo sacabba ka yar oon ku weysaysanaya oo marka isku isku qoqooyo oo jidhkiisa u masaxo sida meelaha dee biyo la-aantu ka jirta hawdka oo kale ka dhacda mararka qaarkood waxaad arkaysaa biyo yar qofka inuu ku weysaysanayo oo saa isu marmarinayo oo jidhka un saa ugu masaxayo dee taasi wayse noqon mayse waxaa rabaan biyihii inay jidhka isa ugu dareeraan wayubطiluhu intaa mualif wuxuu kaga soo baxay marka arkaantii weysada iyo waajibaadkii waxyaabihii qaabkii loo maydhayey xubnihii weysada waayahay hal aayad baa sheegtay arkaanta weysada markii laga reebo rugni ka mid ah oo aayaddaasi maxay tahay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ilى الصalaaةi faغsiluu wujuuhakum وaydiyakum ilى اlmaraafiqi wاmsaxuu biru'uusikum warjulakum ila alkacbayn aayaddaasaa wada sheegtay faqsiluu wujuuhakum wejigiina maydha wa aydiyakum iyo gacmihiina ila almaraafiqi xusullada ilaa laga gaadho wamsaxuu biru'uusikum madaxiinana masaxa waarjulakum iyo lugihiinana maydha arjulakum waxay ku cadfan tahay gacmihii gacmihii ayay ku cadfan tahay ilalkacbayna ilaa laga gaadho qur-aanta waaya afartii xubnood ee weysadaba aayaddaasaa sheegtay rukniga tartiibka asna aayaddooma lagala soo baxo waxaa la yidhi aayaddii waxay sheegtay afar saddex xubnood oo la maydhayo iyo xubin la masaxayo saddex xubnood ee la maydhayo waxa weeyaan waa wejigii iyo gacmihii iyo lugihii iyo xubintii la masaxayo ah madaxii oy kala dhe aayaddi waxay kala dhex gelisay gacmihii iyo lugihii marka carabtu waxaa la yidhi ma kala shay isleh ma kala saarto ilaa xikmad mooyaane maqsuudka yaani loo kala saaray hadda maydhigii gacmaha iyo maydhigii lugaha oo looma dhihin wa waqsiluu wujuhakum waaydiyakum waarjulakum lama dhihin gami lugihii dib baa loo dhigay madaxii baa lasoo kala dhexgeliyey xikmada madaxa iyo gacmaha iyo lugaha loosoo kala dhexgeliyay waxa weeyaan tartiib baa meesha maqsuud ah sidaa isku xujisiye wey nabigeena alayh isalatu asalaam saa mu isku xujisiin jiray ma kala horraysiin jirin xubin xubin kama hormarin jirin say aayadda u sheegtay inuu isku xujisiin jiray waayahay ama waxa weeyaan niyada niyada waxa weyaan xadiidkii baa lagu sheegay nabigu ui salى اllahu عalayhi wasalam inama alacmaalu biالniyaat acmaashu waa un niyo niyo unbaa un shardi ah waaya wayubطiluhu weysadii waxaa burinayaa kullamaa kharaja wax kasta oo kasoo soo baxay min alqubuli qubulkii qubulkii waxaa weeyaan waa xubinta taranka ee ragga iyo dumarka labadaba waaya waa dakarkii iyo farjigii waduburi iyo dabadii wixii ka soo baxayay ayaa weysadii burinaya caynan wax la taaban karo ama la arki karo ha ahaado wa riixan neefba ha ahaado hadduu doono walamsuhumaa iyo in lagu taabto qubulkii iyo duburkii bibuطuuni الraaxati baabacada in lagu taabto ama al waxaan ku dhahay gacanta caloosheeda waa raaxada waa waxaweyaan intaa hore ee gacanta ayaa la dhahaa kafka caloosheeda in lagu taabto waa baabacadii ama sacabkii ama calaacashi aw amase buطuuni اasaabici faraha calooshooda in lagu taabto qubulkii iyo duburkii waa ubin xubintii taranka ragga iyo xubintii taranka dumarka min nafsihi naftiisa uu ahaaday shaygaa uu taabanayo dakarkiisa uu taabto aw min ayrihi ama ayrkii uu ka taabto qof kale uu ka taabto walow ka laga taabanaya haba ahaadee liwaladihi sagiiri ilmihiisii yara wa talaaqii basharatay dakarin wa unha inay kulmaan jidhka nin iyo iyo naag balagaa gaaray xadd shahwati hamadda xadkeedii gaaray ama hahwada ama ijtihaynta xadkeedii gaaray laysa baynahumaa aysan udhaxaynin maxramiyatu wax maxramiye ah maxramiyadaasoo ku sugnaata binasabin wada dhalasho aw ridaacin ama nuugmo aw musaaharatin ama gacalnimo bilaa xaa'ilin isla markaana uusan udhaxaynin labadii jir ee istaabanayey wax xaa'il ahoo kala kala xidhaya waxba uusan u dhexayn wa zawaalu caqli caqligii inuu tago ilaa man naama qof seexday mooyaane qaacidan asagoo fadhiya mumakinan oo makaniyey ama saaray xalqata duurihi dabadiisa wareegeeda iyo wamaa xawlaha wixii ku hareeraysan makaniye meesha uu salka ku hayay waayo mualifku raximah اllahu tacaala markuu ka soo hadlay arkaantii weysada ayaa wuxuu ku xujisiiyey nawaaqid اlwuduu waxyaabaha weysada buriya ama mubilaat اlwuduu afar buu inoo sheegay marka shayga koobaadi waxaa weeyaan wax kasta oo ka soo baxa xagga hore xubinta taranka ee ragga iyo dumarka ama duurka ka soo baxa xagga dambe wuxuu doonaba shaygaas ha ahaado ama shay daahira ha ahaado ama shay nijaasa ha ahaado ama cayn la arki kara ha ahaato oo la taaban karo ama neef iyo naqas ha ahaado wax allo wax soo baxaa xataa hadduu soo baxo wax shay qallalan dhagax oo kale ama dhiig oo kale waxaasoo dhan waysada wuu hurinaya markii laga reebo minida manida manidu qabays bay waajibisaa ee ma waajibiso weyso waaya kaasi waa midka koobaad mualifku wuxuu leeyahay wayubطiluhu waxaa burinaya weysadii kulamaa kharaja wax kasta oo ka min alqubuli qubulkii qubulka waxaa la yidhaahdaa xubinta taranka ee ragga iyo ta labadaba qubul baa la yidhahdaa waduhri iyo dabadii caynan shay cayn oo la arki karo ha ahaado shaygaas wa riixan ama neefba ahaado waayahay wuxuu doonaba ha ahaado shaygaas markii laga reebo manidii laga reebo waayahay manida hadday iskay usoo baxdo qofkii oo jimaaci waxa ayna ku imaanin dee ayada oo khali ah qabays bay mayri bay waajibisaa weyse ma waajibiso wey taasi waa midka koobaad shayga labaad ee weysada burinaya walamsuhumaa in la taabto qubulkii iyo duburkii bibuطuuni الraaxati calaa casha ama baabacada in lagu taabto aw amase buطuuni اasaabici faraha calooshooda in lagu taabto bimacnaa intaas inta cad ee gacanta qaybteeda hore inta hore intaas ayaa ayaa ayaa maarata waysada burinaysa haddii uu qofku qubulka ama duburka ugu taabto ama naftiisa oo qubulkiisa ha taabto ama qof kale qubulkiisa iyo duburkiisa ha taabto waaya laakiin hadduu xaggan ku taabto inta badow inta kore hadduu ku taabto ama gacanta qaybaheeda kale weysadii kuma burayso waa intaa un wa wa burinaya faraha iyo inta baabacada waaya min nafsihi naftiisa uu ka taabto oo dakarkiisii uu taabto aw amase min hayrihi qof kale qubulkiisa ama duburkiisa u taabto walow liwaladihi sagiira ilmihiiseebaa ka taabteen tusaalahaan maamadii oo kale ama hooyadii haddii ilmihi yara ay haysay haddii ay taabato dakarkiisii markay u maydhayso oo kale ama marka ay saxradii ka maydhayso weysadeedu way ku buraysaa waaya wa talaaqii basharatay dakarin wa unhaa ka saddexaad in ay kulmaan laba jidh jidhka lab iyo dhadig marka marka ay kulmaan lab iyo dhadig jidhkooda istaabtaan weysadii way buraysaa marka mualifku raximah llahu tacala masaladan quyuud iyo shuruud buu sheegay bal u fiirsada dhowr qayd buu sheegay ama dhowr shardi oo ay la-aanteeda aysan maaragtay aysan weysada ku buraynin qaydka koowaad waxaa weeyaan in uu waxa istaabanay u ahaado laba basharo laba jidh haddii ay ayna jidh ahayn oo laba uu qofku uu taabto gabadha tinteeda ama iligeeda amaba ciddideeda uu taabto weysadii kuma burayso waa inay laba jir istaabtaan waa o haddana labadaa jir waa inay kala duwanaadaan oo midna uu lab ahaado midna uu dhadig ahaado waa qeyb labaad hadday laba nin yihiin ama laba dumar yihiin wayse iskama jebinayaan qaydka saddexaad balagaa xadda shahwati waa inay gaadhaan ninka iyo naagtaasi xad ay ijtahayn karaan lama dhihin inay qaan gaar yihiin oo dad waaweyn ay yihiin xad la istihayn karo oo macnaha qofka dabcigiisa uu saliimka yahay uu hunguriyeyn karo qofka uu hamad ka dayi karo tusaale ahaan oo kale inuu yaani gabadh la ijtihayn karo oo guur loo hawaysan karo ay tahay wiilkanu inuu yahay xad uu gaaro ee dumarku ay hawaysan karaan laakiin hadduu ilmo yaroo saddex jir ama afar jir ama shan jir ama lix jira hoos ka ciyaalah kaasi dee weysada hadday dumarka ay taabtaan weysada kama jabinaya kama jabinayso gabadh yar haddaad taabato oo laba jir ama saddex jir inan yar dee waysadii kaa jabin mayso waaya qaydka kale afaraad mualifku noo sheegay ama saddexaadba laysa baynahumaa maxramiyatun waa inaysan udhexaynin maxramnimo maxramiyada la sheegaya waxa weeyaan in uu guurkoo qofkaas labada qof inaysan guurkoodu ayna isu banaan inaysa guursadaan ayna bannaanayn maxramiyadu waxa weeyaan qofka ay aadan guursan karin ayaa maxram ku ah qofka aadan guursan karin ee guurkiisa uu cala abadan uu xaaraan kaa yahay maxram buu ku yahay waaya marka maxramnimadu maxay ku sugnaataa saddex mid bay ku sugnaata mualifka saddexdeed noo sheegay binasabin xagga nasabka waad wada dhalateen oo hooyada oo kale weysadii kaama jebinayso walaashaa weysadii kaama jebinayso eedada habaryarta waxaasna waysada kaama jabinaya aw amase ridaacin loo gumo kulama dhalanine laakiin naas baad wada jaqdeen oo gabadhii aad naaska wada jaqdeen ee hal dumar hal qof ay isla naaska wada nuugsiisay aad ka jaqdeen waysadii kaama jabinayso waa walaasha xagga ridaaca waaya gabadhii aad naaskada jaqdayna ayadna waa maamada hooyada oo kale weeye waysadii kaama jabinayso wahaakada nasabki iyo radaac waa isku mid un sida noo imaan doonto insha allahu tacala kutubta faahfaahsan markii nikaax laga hadlayo aw musaaharatin gacalnimo gacalnimadu waa maxa waxa weeyaan gabadhaada aada qabto maalan hooyadeed oo kale xaaskaaga hooyadeed waysadii kaama jabinayso maxaa yeele guurkeeda waa kaa xaaraan inankaaga xaaskiisa waysada kaama jabinayso aabbaha xaaskiisa ee hooyada aan ahayn waysada kaama jabinayso gabadh gabadha aad qabto inanteeda nin kale ee u dhashay waa rabiiba ayaa la yidhaahdaa haddii eda aad reeraysatay ood la aqal gashay waxa weeyaan waysadii kaama jabinayso maxaa yeel guurkeeda waa ka xaaraan suu ilahay qur'anka noogu sheegay waxaas dhan waysada ma jabinayaan waayahay qaydkaasina waa waa qayd kale shardiga kale bilaa xaa'ilin wax u kala dhexeeya waa inuusan jirin labada jid markay istaabanayaan waa inuusan wax u dhexeeya uusan jirin haddii ay mare u dhexayso tusaale ahaan dee weysadii ma jabayso waayo wa zawaalu اlcaqli kaasina wuxuu ahaa shaygii saddexaad ee weysada jebinayey kanna waa kii afraad ee u dambeeyey caqligii waa inuu tagaa ilaa man naama qof seexda mooyaane qaacidan asaga oo fadhiya mumakinan oo makaniyey xalqata duburihi dabadiisa wareegeeda iyo wamaa xawlaha iyo wixii hareeraheeda ah halkii uu ku fadhiye makaniyey caqliga tegitaankiisa maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa wax kasta oo qofka tamyiizkii dareenkii ka tagsiiya oo waxba uusan ogeynba usan la soconin keliya waa ali keliya laguma jeedo waxaa soo gelaya marka hurdadii oo qofka markuu hurjiifo caqligiisi ma joogo waalidii qofkii in uu koomo galo ama lamiir daboolo oo xanuun lamiir daboolo in qofkii uu sarkhaamo oo dee caqli uu ka tago waxaasoo dhan waxa way weysadii qofku way ka jabaysaa haddii mar caqligu ka zuulo ilbiriqsan ha ahaatee waxa weeyaan weysadiisii way jabaysaa wuxuu ka soo reebay mualifku raximah allahu tacaala qofkii seexday asaga oo fadhiya laakiin fadhi oo dhan ma aha waa fadhi uu salkiisa uu makaniyey halkii uu fadhiyey oo waxaa kaa baxaya qofka dhinac u jiifa ama meel ku tiirsaday ama lugta kor u qaaday ee salkiisu si fiican uusan u makansanayn ama geesgees u fadhiya qof waxaaso dhan soo gelayaan waa qofka salka si fiican dhulka ugu haya ee ilan waysadu marka ay leenahay hurdada ku jabaysaa hurdada lafteedu naaqidkii ma aha ee waxaa laga cabsi qabaa qofka asagoon waxba iska ogeyn inay neef ka soo baxdo marka haddii uu salkii dhulka si fiican ugu hayo dee lagama cabsi qabo markaa inay neef soo baxdo saasuu imaam shaafici raximah اllahu tacaala u qaba waaya marka waxaa kaa baxay qofkii caadi dhinac dhulka u dhigay ee hurdooday ayaa kaa baxay laakiin haddii aysan qofku uusan hurda dhab uusan gelin laakiin lulmo yar uu xoogaa yar lulooday oo xoogaa qani uusan gaarin laakiin uu yar lulooday waxa weya weysadii kama abayso weysadii kama jabayso waaya wa ama alguslu maydhigiisoo ma aha fayajibu wuxuu ku waajibayaa caynan fardi cayn ayuu ugu waajibayaa cala arajuli ninkii iyo walmar'ati haweenaydii idaa kharaja hadduu soo liaxadihimaa midkood maniyun mani fii yaqadatin soo jeed aw amase nawmin hurdo walow qaطratan dhibicba ha ahaatee waidaa uulijat haddii la geliyo alxashafatu xashafadii fii duburin dabadii la geliyo aw qubl ama qubulkii la geliyo wain lam yakhruj maniyun mani baynan soo bixine walaa waqaca intishaarun kicitaan ba yuusan dhicine oo dakarkii yuusan kicindhe wayajibu waxaa waajib ah qabayskii ayaa waajib ku ah cala almar'ati haweenaydii ida inqaaca haddii uu go'o xayduhaa dhiiggeedii aw nifaasuhaa ama dhigdhalmeedkeedii aw amase waladad ay dhasho walow calaqatan waxay dhalayso jirba ha ahaadee mualifku raximah llahu tacala halkan wuxuu ku sheegayaa waxyaabaha waajibiya maydhiga mualif wuxuu sheegay han laakiin waa lix mid ayuu iskaga tegay raximah اllahu tacaala saddex rag iyo dumarku wadaagaan saddexna waxay khaas u yihiin dumarka saddexda ay wadaagaan waxaa weeyaan khuruuju اlmaniyi manidii inay soo baxdo manida waan garanaynaao waxa weeyaan waa dareero cad oo ku soo baxa id haaliban tadafuq wuu ama yani soo uu boodboodaya markuu soo baxayo ladana wuu ku soo baxaa qofkii macaan buu dareemaya markuu ka soo baxayo waxaana ka dambeeya futuur shahwadii ayaa daciifaysa oo qofkii shahwadii ay ka tegaysa markay ka soo baxdo waxaan u sheegayna calaamaadkaas dadka qaar baan kala soocaynin manidii iyo medigii madigu asna waa dareero dakarku ka yimaado qofku markuu xoogaha shahwo dareemo ayay ayay ka timaada rag iyo dumarba wayna isku dhow yihiin wayna isshabahaan madigi iyo manidu waxyaabaha lagu kala soco waxyaabaha hadda aan soo sheegaynay ayaa ka mid a ah. marka madigu ma waajibiyo maydhi ee waa nijaas hadda eeg maydhina ma waajibiyo laakiin manidu waxay waajibisaa maydhi waana daahir marka xukunkooda tamaama uu kala duwan yahay calaamaadka aan soo xusnay ayaa lagu kala gartaa madigu inta aan soo sheegnay midna male tadafuqna kuma soo baxo oo ma soo boodaya markuu soo baxayo waxaa laga yadaa qofka marka ka imaanaysa madigu inuusan dareeminba oo qoyaan uu isku arko shahwo badanna inta badan lama la yimaado adnaa shahwa shahwada u yar buu la soo baxaa madigu qofku markuu ka imaanaya macaan ma dareemaya laakiin maniga wuu dareemaya shahwaduna ma daciifayso marka madigu ka yimaado marka calaamaadkaas waa in lagu kala gartaa waaya marka shayga koobaad ay wadaagaan rag iyo dumarku waa manida inay soo baxdo si kastay kusoo baxdaba shayga labaad ay wadaagaan waxa weeyaan waa jimaaca haddii jimaac uu dhaco oo ninkii naagtii isku galmoodaan waxa weeyaan waxaa waajibaya maydhi baa waajibaya haddii xataa aysan an imaanin manidii haddayna imaanin ataa manidii haddayna ataa ka imaanin maydhigu waajibaya shayga saddexaad ay wadaagayaan ee maydhiga waajibinaya waxaa weeyaan waa geeridii qofkii haddii uu dhinto in la maydho waa waajib amaa saddexda gabadha khaaska ku ah waxaa weeye waa markii uu dhiigga ka go'o gabadhii caadada ahaa waa inay maydhataa markuu dhiig dhalmeedkii uu ka go-ana waa inay maydhantaa dhiig dhalmeedka iyo dhiigga caadiga waxay kala duwan yihiin midna waa caadada caadigahe gabadha bil kasta k ka timaada haaliban nifaaskuna waa xaydkii kaas nifaaskuna waxa weeyaan waa dhiigga ka yimaada gabadha marka ay dhasho kadib waayahay ka saddexaadna waxa weyaan gabadha gaarka ku ah dhalmada laftirkeeda gabadha haddayba dhasho walow dhiigba yuusan ka imaanin maydhi waajib uu ku noqonaya waayahay wa ama alguslu maydhigii sooma aha fayajibu waxaa waajib ku ahaa calaa caynan fardu cayn buu ugu waajibayaa cala arajuli ninkii iyo walmar'ati haweenaydii idaa kharaja haddii uu soo baxo liaxadihimaa midkood maniyun mani haddii uu soo baxo fii yaqadatin soo aw nawmin ama hurdo walow qadratan dhibicda ha ahaatee macnaha wuxuu ku leeyahy mualifku manidu inay jimaaca keliya ku timaado galmada hataa haddii qofka isagoo soo jeeda ay fikir oga timaado ama si kaleba oga timaado ama asagoo hurda uu qarwo oo saa kaga timaado way kumayriga wuu ku waajibaya dhibicba ha ahaato ha yaraato hadday doontee kaasi waa midka koobaad waidaa ulijad haddii la geliyey alxashafatu xashafadii xashafadu waa carabi aan carabi ku celinaye af soomaali fiican baan loo haynin inkastoo luqaadka qaarkood erayo kale lagu yidhaahdo lakin waxa laga yaaba dadda inaysan fahmin erayadaas haddaan sheegno waxa weeyaan waa dakarka madax intiisa hore madaxiisa ama korkiisa ayaa la yidhaahdaa xashafo laga laga jaro hanjafka qofka laga ilmaha yarka laga jaro intaas soo haraysa ayaa la yidhaahdaa xashafo la yidhahda waidaa ulijat haddii la geliyo alxashafatu xashafadii mualifku muxuu xashafo u leeyahay muu dakarkiis ka dhaho macnaha inta waajibinaysa waa intaa yarta keliya intaa hadduu geliyo madaxa haddii uu farjigi geliyo maydhigu waajibaya inuu wada geliyo shardi ma aha wey waa saan lahaa fuqahadu waa daqiiq alfaadooda aad bay daqiiq u tahay waxa weeyaan waxay isticmaalayaan cibaaraad daqiiqa ah. way u qasdayeen cibaaradaas ma dhahayn hadduu jimaac dhaco dadka waa laga jimaac in u fahmaan ina dee humaati hawsha loo loo gudagalo lakin mualifku wuxuu leeyahy hadii in yaruna taabsiiyo intaa yarta ah waxa weya maydhigi way waajibinaysaa wida ulija hadii la geliyo alxashafatu xashafadii fii duburin dubur aw base qubulin qubul la geliyo wain lam yakhruj maniyun manibayna soo bixin macnaha tii hore tan waxay kala duwan yihiin qofka waxa laga yaaba inuu dhaho jimaacba hadduu xasilo dee mani way imaanaysa shardi ma aha haddii qofku uu jimaaco oo jimaacu uu dhaco ama biyaha ka imaadaan ama yaysan ka imaanine waxa weeyaan maarigi uu ku waajibaya sidaa darteed baa loo tiriyey inuu yahay waxyaaba shay labaad oo ka duwan shaygii hore aan soo xusnay waajibiye maydhiga wain lam yakhruj maniyu mari baynan soo bixine walaa waqca intishaarun intishaarba yuusan dhicin intishaarka wuxuu ka wadaa dakarkii inuu kaco yuusama kicin be hadduu doono wayajibu waxaa waajib intaa waa intay mushtaraga ahayd wayajibu waxaa waajiba calى اlmarأati haweenaydii waxaa waajib ku ah maydhi ida nqaطca haddii uu go'o xayduhaa dhiiggeedii aw amase nifaasuha dhigdhalmeedkeedii xaydku waa caadadii aw amase waladad ay dhasho walow calaqatan xinjirba haatay macnaha waxa ugu yar hadday dhasho xataa hadday xataa ay dhasho wax suuro bini aadan aan lahayn oo cad ah ama waslad ah ama ay xinjir dhiig ishaysta oo fadhiya ay uu ka soo dhaco ay dhasho gabadhii uurka lahayd waxaa ku waajibaya inay maydhato waayo wa furuud اlgusli maydhiga arkaantiisu waxa weeyaan inaani waa laba keli ah arkaanta maydhi waa maxay waa labo alأwalu midka hore niyaةu طahaarati طahaaradii in loo niyeysto lisalaati salaadii aw amase rafci اlxadai xadadkii koryeelidiisa in la niyeysto alabar ee weynaa aw naxwihima ama wixii la mid ah niyadaas lala yimaado bilqalbi qalbigii laga niyeysto maca awali juzءin qaybta u horaysa ee yaqsiluu ka maydhay min badani jidhkiisa famaa hasalahu wixii uu maydho qablahaa ee niyada ka hor laa yasixu ma asaxayo oo fayajib waxaa ku waajibaya icaadatu gaslihi maydhidiisa inuu soo celiyo bacdaha niyadii kadib الثاني rukniga labaad ee arkaantii maydhiga ah tacmiimu badanihi jidhkiisa inuu wada gaadhsiiyo bilmaai biyihii albasharati jidhka iyo washacri tinta jidh iyo tinba inuu maydho dhammaan wax laga tegay ma jiro iyo wax la kala qaadayo toona fayajib waxaa markaa waajib ah gaslu baaطini kaiifi الshacri tinta badan gude salkeeda ama gunteeda ee jidhka in la maydho wayajib waxaa waajiba sidoo kale gaslu maa yaraahu الnaadiru qofka eegaya wuxuu arkayo oo min aluduni dhegtii ah iyo wamaa yadharu waxaa muuqanaya xaala tagawuطi marka saxarada la gudanayo ama la saxaroonayo min aduburi dabada waxa ka muuqanaya iyo waabaqaatihi laalaabkeeda in la maydha waajiba iyo wamaa yadhar waxaa muuqanaya in la maydha waajiba min farji اmarأati haweeneyda farjigeeda idaa jalasad hadday fadhiisato calىa qadamayha gomadaheeda ay ku fadhiisato ama cagaheeda ay ku fadhiisato markay xaajada gudanayso wa baaطini qulfatin hanjafka ama baarada gudaheeda in la maydho ayaa waajiba man lam yukhtan qofkii aan la gudin baaradiisa ama hanjafkiisa gudaheeda in la maydha waajiba iyo wamaa taxtaha waxa ka hooseeya oo wasakhdii wixii la mid ah fayajib waxaa yajri almaa biyi inay ku dareeraan biabcihi iskooda ay u dareeraan alaa daali calaa kulli daalika waxaasoo idil halkan mualifku wuxuu ku sheegaya raximah اllahu tacaala arkaantii maydhiga arkaantii ayuu ku sheegayaa oo wuxuu ku soo koobay laba rukni un weeyaan rukniga koobaadi waa niyadii horey waan usoo xusnay in niyadu ay soo gelayso dhammaan dahaaraad oo dhan ama ha ahaato weyso ama tayamum ha ahaato ama maydhi ha ahaado iyo cibaadaadka kaleba sida salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii waxaas dhan niyadu waa shardi waaya waa rukni waa rukni waaya wa furuud اlgusl اثnaani alأwalu midka hore buu hi niyatu طahaarati طahaarada in la niyeysto lisalaati salaadii in loo طahaaro qaato macnaha maydhiga qaabkeed u niyeysanaysaa markaad maydhanayso ee janaabo ka maydhanayso ama gabadha caadada ka maydhanayso iyo wix la mid ah qaabkee loo niyeysanayaa inaad niyeysato inaad salaaddii u dahaaro qaadanayso oo markaa shardi ma xataa janaabadiiba inaad xusto waxaad u niyeysanaysaa daharadi salaaddeedoo daharo qaadanayso waa saas waad yeeli kartaa amaba aad niyeysato aw rafca alxadaث اlakbari ama xadadkii weynaa inaad kor yeesho xadadkii weynaa inaad kor yeelayso taana waad niyeysan kartaa ama janaabadii inaad ka daharo qaadanayso ama inaad salaaddii u maydhanayso waxaas dhan waa kayfiyaad bannaan ood ku dahaaro qaadan karto aw amase naxwahumaa wixii la ah labadaas labada kayfiyo ee niyada bilqalbi inaad ka niyeysato waa maxalkii niyada eh ama halkii laga niyeysanaye maca awali juz'in qaybta u horaysa ee yaksiluhu qofka uu ka maydhayo min badanihi jidhkiisa waxa u horreeya jidhkiisa uu ka maydhayo waa inuu niyada la yimaada waa kaan soo sheegnay niyada maxalkeeda waxa weeyaan markii shayga aad gudogelayso ee waajibka aad gudogelayso markaa madiyada la imaanaysaa marka markuu maydhiga uu bilaabayo ayuu niyadii la imaanayaa marka u horeysa jidhkiisa uu maydhow ku bilaabay oo marka maxaa ka baxay halkaas waa ka mualifku noo sheegaya famaa hasalow haddaba wuxuu maydho qablaha niyadii ka hor laa yasixu ma asaxin tusaale ahaan suuli xamaamkii baa iska gashay adoo janaabo qaba niyadeedaba kuma soo xaadira inaad janaabo ka maydhato ama waladka ilooday inaad janaabo qabto waad iska maydhanaysay mar dambe oo aad dhexda marinayso maydhigii ood lugaha sii maydhayso ayaad xusatay inaad janaabo qabto oo niyadiiba aan la imaan markiibaa niyeysatay markaa ma anfacayso lugaha keli inaad maydho dado maydhigi saasuu u dhan yahay horey baa inta kale usoo maydhay maya waa inaad koow soo bilowdaa waa inaad madaxa ka soo bilowdaa oo jidhkao dhan aadooda maydhaa niyada markii aad niyeysato unbaa lagu xisaabay ila waxaan waa cibaade maydhigaaga hore de adaa iskaa u maydhanaya waa maydhi nadaafu ahaa kani waa kii cibaadada ah marka cibaadada iyo caadadaha isku dhex darin waaya ahaani ka labaad oo arkaantii maydhiga ah tacmiimu badani jirkiisa inuu ku guud yeelo oo uu wada gaadhsiiyo bilmaai biihi biihi waa inuu jidhka wada gaadho tin iyo jidhba weysada waa kaan soo xuseynay in tintu marka ay badato tinta garhka oo kale iyo hareeraha in la leeyahay jidhka in la gaadhsiiyo waajib ma aha oo korkooma laga masaxaya laakiin maydhigu sidaa ma aha maydiga tin hal tin kama tegi kartid jidhkaaga meel ka mid ah waa inaad tin iyo cidhiba aad ismaydhaa oo jidhkao dhan wada gaadhsisaa biyihii haddaad dhibic ka tagto jidhkaaga ka mid ah ama hal tin oo jidhkaaga ka mid ah ama gar ha ahaado ama madax ha ahaado xataa gabadha timaheeda faraha badan waa inay wada maydhaa hadday wax ka mid ah ay ka tagto waxa weeyaan maydhigii ma asixin waaya fayajibu marka waxaa waajib ah gaslu baaطini kaiifi الshacri qofka tintiisu badan tahay baaطinkii guntii hoose ee jidhka waa inuu gaadhsiiyaa biyihii lafta madaxa waa inuu gaadhsiiyaa iyo lafta garhka waaya hadduu xataa tintiisu ay badan tahay wayajibu sidoo kale waxaa wajib alif wuxuu noo sheegayaa waxyaabo laga yaabo qofku inuu moodayo inaysan waajib ahayn dadka badan aysan garanaynin ayuu baraarujinayaa oo asagoo soo sheegaba jidhkao dhan in la gaadhsiinayo ayuu haddana meelo khaas ah gooni u suxusayaa oo isleeyahay malaha qofka daalibcilmiga ah way ka qarsoomi kartaa oo wuxuu isdhihi karaa meelahaasi malaha wixii waajibka ah maba soo gelayso bal u fiirso wayajib waxaa sidoo kale waajiba aslu maa yaraahu naadiru qofka wax eegayaa waxu arkayo oo min aludni dhegta duleelkeeda uu ka arkayo waxa aad ka arkaysa dhegta dulaalkeeda waa waajib in la maydho marka dhegta saa u inta muuqata waa waajib in gudaha la maydho maaha inaad dhegta korkun ka masaxayso waa inaad duleelka dhegta inta muuqata gudaha hoose siga laguma dhihin en muuqanin shardi maaha laakiin inta muuqata laalaabyadaa iyo intan suke iyo meelahaaso dhan waa inaad gaarsisaa biyihii iyo wamaa yadharu waxaa muuqanaya xaala takawuطi marka saxrada la gudanayo ama xaajada la gudanayo min aduuri dabadii kasoo ka muuqanaya iyo wa abaqaatiha laalaabyadeeda laalaabyada dabada markii qofka xaajada gudanayo in uu maydho weeye taas dadka aad bay uga qarsoontaan filaya waa inuu sida qof istijaysanayo oo kale uu xagga dambe u maydha wamaa yadharu min farji اlmarأati haweeneyda farjigeeda waxa ka muuqanaya idaa jalasad hadday ay fadhiisato calaa qadamayha labadeeda cagood ay ku fadhiisato markay xaajada gudanayso oo kale inta muuqanaysa farjigeeda ka muuqanaysa intaana waa inay maydhaan marka ay maydhanayso wa baaطini qulfatin ulfati man lam yuktan qof aan la gudin hanjafkiisa waa inta ka lulatee buuriyay dadka qaar dhahaane intaas waa inuu qofka aan la gudin intaa ka lalmataa ee saa u lala waa inuu xagga hoose intuu soo laabo waa inuu agga hoose kama ka maydhaa maxaa yeelay xashafadii aan soo xusaynay ayaa la rabaa inay biyuhu gaadhaan marka hanjafkiibaa qarinayoo waa inuu hanjafkii inuu isgudaad ahayd qofka hadduuba qaan gaadhay inuu gudaa inuu isgudaa oo uu gudniin soo mara ayaa waajib ah marka hadduusan isgudin qofka soo islaamay oo kale adda lagu fahmi kara ama qof biyiga iska joogo dee caamo engegan iska weligiiba salaadaan ismarino salaaddii iminka bilaabaya salaadiin ay kusoo gashay intaan horta gudniinba la gaarta salaadda ha tukado oo haddii w maydhi ku waajibay maydhigii ha maydho marka qaabka u maydhanayo mualif kuu sheegayaayo waa in uu hanjafkii ama buuriyadii usoo laabaa kadibna uu aggii hoose maydhaa amaa taxta iyo wa ka hooseeya fayajibu warka waxaa waajib intaasoo dhan an yajri almaau biyihi inay ku dareeraan biabcihi iskood inay ugu dareeraan calaa kulli daalika waxaasoo idil waa inay iskood biyo ugu dareeraan oo ayna marmaris noqonin iyo saliidayne waa inay biyuhu saa u shumaan waxaa la diidan yahay inaad biyo yar adag aan ku maydhanoo aan ku filayn maydhi oo jirka saa ugu masaxdo taasi ma anfacaysu mualifku leeyahy raximah allahu tacaala intaasaan kusoo koobaynaa darsigeeni wsal اllah وsلم alى nabiyina mحamed والxamdu لilaahi رb العaalamiin